alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat kollay ballankeennu wuxuu ahaa saakoy taariikhdu tahay kun afar boqoliyo saddexiyo afartankii toddobiyo tobankii bishii rabiic thaani inaannu bilowno kitaabkii riyaad saalixiin lilimaami nawowi waxaynu ka yaro hormarinaynaa bal kelmad ku saabsan xagga shiikha oo bal tarjamadiisa inaynu wax ka tilmaanno alimaamu nawowi waxaa la odhan jiray yaxya ibnu sharaf ibnu murri ibnu xasan ibnu xusayn ibnu muxammed ibnu jumca ibnu xisaam annawawiyu dimashqiyu shaaficiyu kunyadiisana waxaa la odhan jiray abu zakariya nasab ahaan wuxuu galaa saxaabiga la yidhaahdo xisaam ibnu khuwaylid ayuu galaa ha yeeshee abtirsiinyada xisaamka ku maqlayseen ma suuragal aha inuu noqdo saxaabiga inuu noqdo oo intaa yar inuu saxaabiga ka tirsadaa ma suuragal ahaa haddii markii aan nasabka la waday xoogaa aan loo boodin saxaabiga haddii loo boodo markaa saxaabigoo nisbo markaa ilaa aclaa loo boodo hadday tahay ta noocaasi waa suuroobi karta laakiin haddii kale inuu markaa intaa yar ka tirsadaa ma suuragal laha alimaamu nawowi aabbihii wuxuu ahaa nin shiikha buu ahaa oo zaahid oo markaa xalaal miirad badan sidaas aawadeed waxaa la yidhi shay xalaala mooye wax kale ma cuni jirin xalaal mooye wax kale ma isticmaali jirin ubadkiisana ma siin jirin xalaal mooyaane wax kale aad iyo aad buu isaga ilaalin jiray xaaraanta inankiisana waa la dadaalay aabbihii inankiisa waa la dadaalay oo siduu markaa cilmiga uu baran lahaa oo caalim u noqon lahaa aad iyo aad buu la dadaalay markii hore waxbarashada qur'aanka inuu barto waa kula dadaalay oo beledkiisii nawa ayaa loo nisbeeyaa nawa waa qarya ku taalla markaa suuriya bilaadu shaam hadda dhulka suuriya la yidhaahdo ayay ka tirsantay halkaasaa loo nisbeeyey oo annawawiyu dabeedna la yidhi annawaawiyu iyo annawawiyu labadabana waa loo dabdiyaa qaacidada laakiin qiyaaska carabiga waxa waafaqsan biduuni alif annawawiyu ha yeeshee sida kalena waa loogu dhawaaqaayo waxay noqonaysaa taas lafteedu nisbatun calaa khayri alqiyaas saasay noqonaysaa beledkiisa nawa wuxuu ku gaadhay ilaa sannadii sagaaliyo tobnaad ayuu ku gaadhay sannadii sagaaliyo tobnaad dhexdeeda ayaa aabbihii la guuray oo uu dimashq geeyey maadaama iyadu ay culamo badan tahay oo culammo fara badani ay joogaan suu inankiisu cilmiga uga qaato culammadaas dimashqdaa markuu geeyeyna waxa uu ka qaadanayay culammadii beledkaas ayuu cilmiga ka faa'iidaysanayo oo ka qaadanayey culamo badan buu la kulmay oo cilmiga ka qaato aad iyo aad baan u dadaalay waxaa laga sheegay inuu yidhi muddo laba sana ah dhinacayga dhulka ma dhigin maray iga qaalib noqoto mooyaane mar kale yacni waa sida dadaalka xooggan ee uu samaynaayey ayay markaa tilmaamaysa marka aad iyo aad buu u dadaalay cuntadiisa wuu yaraystay cunto fara badan iyo biyo badan iyo ma cabbi jirin oo waxyaalaha ku saabsan marka weeye raaxada jidhka aad iyo aad ayuu u yaraystay imaamu nawowi hal mar buu wax cuni jiray baa layidhi hal mar baanu wax cabbi jiray yacnii wakhtiga bacda cishaha ayuu wax cuni jiray miilkaa keliya ayuu cunto isticmaali jiray cabbitaanna waa sharbatun qabla saxar ayuu cabbi jiray baa layidhi jidhkiina marka cuntada iyo cabbitaankuba ku yaraadaan xoogaa caajiska iyo hurdada iyo waxyaalahaasina way yaraanayaan qofka marka cuntadiisu badan tahay baa hurdadiisuna fara badan tahay marka iyo cabbitaankiisuba yar yihiinna hurdadiisu way yaraanaysaa hurdadiisu way yaraanaysaa markii dambe waa soo xajiyey sheikhu oo aabbihii ayaa uu la soo xajiyey xajkay qabteen xajka ayuu aad ugu soo ducaystay cilmiga aad wuxuu ugu furmay markuu soo xajiyey xajka ka soo noqday dabadeed aad buu ugu dadaali jiray maxfuudaadka iyo inuu marka cilmiga qaybo wuxuu qaybay kutubta fiqiga marka laga eego xaggooda kitaabka atambiih wuxuu ku qaybay yacni afar bilood ama afar bilood taqriiban sannadda intii ka harsanaydna wuxuu ku qaybay kitaabka muhadabka rubcii buu qaybay marka waxa weeye maxfuudaadkiisu hadday tahay xadiisii qur'aanka yaraan buu ku qaybay oo ku xafiday axaadiistana wax fara badan buu ka qayban laakiin xagga fiqiga haddii la eego maxfuudaad badan buu markaa lahaa saas aawadeed tambiihii intuu qaybay ayuu markii dambena markaa waxaa isku dayey inuu muhadabka qaybo waxaa la yidhi mar baa mas'alo lagu qabsaday ku taallo wasiidka waa kitaab weyn oo fiqi ah oo la yidhahdo alwasiit oo uu leeyahay khazaali markaasuu yidhi maanaa laygu qabsanayaa masalo wasiidka ku taalla waxaan akhriyey buuhi lix boqol oo goor lix boqol oo goor ayaan akhriyey marka dadaalkiisa uu cilmiga ugu dadaalaya aad iyo aad bay u badnayd duruusaha maalintii wuxuu dhigan jiray baa la yidhi laba iyo toban dersi oo kala duwan wax ku saabsan xadiis ku saabsan wax rijaal ku saabsan wax markaa ku saabsan usuul fiqi ku saabsan wax carabiye ku saabsan wax khayrkeed ku saabsan laba iyo toban dersi ayuu maalin kasta dhigan jiray labaiyo tobankaa dersi intuu iska dhegaysto iskama bixi jirine waa ku ceshan jiray waana raajici jiray lix ka mida isagaa muciidka ahaay oo ku soo celin jiray lix dersi oo ka mid a isagaa maalin walba ku soo celin jiray oo muciidka ahaa marka cimrigiisu isagaanu badnayn haddana waxa weeye ilaahay cimrigii waa u barakeeyey ilaahay cimrigiisii waa u barakiyey wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriga bisha muxaram dhexdeeda ayuu dhashay lix boqol iyo soddon iyo kow taariikhda hijiriga bisha muxaram dhexdeeda ayuu dhashay weliba tobanka dhexe waxaanu dhintay lix boqol iyo lixiyo toddobaatankii ayuu dhintay bisha rajab dhexdeeda ayuu dhintay cimrigiisu markaad eegto waa shan iyo afartan sano weliba bila ka dhiman yihiin waa afar iyo afartan iyo badh haddana markaa kutubaha uu qoray dee aad iyo aad bay u badan yihiin saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen taxsiiluhu ta'liifuhu wa ta'liifuhu taxsiiluhu yacni kutubihii u qortay taxsiil uu qortay inuu cilmiga ku barto uu u qortay iyo faa'iidaysi uu isagu u qortay baa mu'allafaad u noqday mu'allafaadkiisina waxay noqdeen yacni taxsiilkiisii wakhti hore ayuu bilaabay taaliifka kutubta uu qorayo wakhti horraysay ayuu bilaabay waxaanu uga jeeday fawaa'idda inuu isagu qoranayo uu soo khulaasaysanayo uu soo urursanayo uu naqliyada marka waxaweye isagu urursanayo dabeedna waxay noqotay qaar badan oo ka midi mu'allafaad bay noqotay mu'allafaad ayay noqotay kutubaha uu qoray aad iyo aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a kitaabka majmuuca sharxulmuhadabka ka mida oo muhadabka shiiraazi ku sharxaayo wuxuu gaadhay ilaa abwaabta ribada ayuu gaadhay culammada qaarkood waxay yidhi hadduu dhammaystiri lahaa kitaab la mida lama heleen kitaab la mida lama heleen takmilada in la dhammaystiro waa la ysku dayey ha yeeshee namadkiisii iyo siduu ku socday iyo taxqiiqii iyo quwadii uu lahaayoo kale ma helin ya saas aawadeed takmiilooyinka la dhammaystiray lama mid ahaa qaybta uu nawowi qoray lama mid ah mid la mida ma aha waxaa ka mid a kutubaha uu allifay rawdatu taalibiinka ka mida oo lagu daabacay laba iyo toban mujallad maktab maktabulislaami tabcaday taabiceen waxaa ka mida alminhaaj minhaaju taalibiin wa cumdat almuftiin ayaa ka mid a oo qowlka muctamadka fi lmadhab ashaafici uu ku soo gaabsaday culammadii ka dambaysoo dhanna ee shaaficiyana ay markaa waxaweye ictimaadaan oo cuskadaan waxaa ka mida taxqiiqa waxaa ka mida waxa weeye e, tasxiixu tanbiiha xagga xadiisiga haddii la eego waxaa ka mid a kitaabka arbacuunka alarbacuuna annawowiya laba iyo afartan xadiis oo jawaamic u badan ayuu ku ururiyey asalka jamcigaana waxaa ka horreeyey ibnu salaax oo ay nolosha isku soo gaadheen ayaa lix iyo labaatan ka mida axaadiista ururiyey oo yidhi marka axaadiistaasi waa axaadiis usuul ah lix iyo labaatan ka mida lix iyo labaatanka ibnu salaax wuu qaatay wuxuu kale ku daray lix iyo toban kale halkaasay waxay noqotay laba iyo afartan laakiin jamciga lix iyo labaatan ka midii waxay ka soo jeedaan ibnu salaax ashahrazuuri ayay ka soo jeedaan waa laga daba dhacay xadiis cid kastoo dhiganaysaa waxay ka bilowdaa alarbacuuna annawowiya ayay ka bilaabaan waxaa ka mid a ah kutubaha waalifay riyaadu saalixiin kan aynu hayno waa u soo noqon doonaa insha allah waxaa ka mid a ah kitaab aladkaar oo isaguna waxa weeye aad u muhim ah oo mujallad markaa weyn ah ashyaada adkaartaana aad ugu ururiyey culammaduna ay aad u ammaaneen asheekh maxamed ibnu cabdilwahaab aad buu u majeertay kitaabkaas wuxuu odhanayaa welilaahi daru alimaami annawowi ilaahay bay u sugnaatay yacni wanaagga iyo dararta alimaamu nawowi ururinta uu ururiyey kitaabka kitaab aladkaar waxaanu tilmaamay kitaab muhima inuu yahay ciddii marka waxaweye qaadatana inuu kaafinaayo ashyaada markaa dabadii laga qoray adkaarta waxa ay yihiin muctamadka ka horreeyey kitaabka adkaarkee nawowi ayuu ahaa wax badanna kollay markaa cid walo adkaar wax ka qoraysa waa raajacday waana u noqotay waxaa ka mid a ah kutubaha markaa u alifay kutubo shuruux ah oo axaadiista ku sharxaayo wuxuu sharxay kitaabka saxiixu muslimka alminhaaj sharxu saxiixi muslim alminhaaj baana uu ku magacaabay se laga soo naqliyey laakiin wuxuu ku caanbaxay uun sharxu saxiixi muslim ama sharxu muslim wuxuu u noqday culammadii ka horraysay ee muslimka sharaxday hadduu maasiri yahay iyo hadduu qaadiciyaad yahay waa u noqday nuquulaad badan baanu ka soo naqliyey nuquul fara badan ayuu ka soo naqliyey culumta carabiyadana wuxuu u noqday iyo qariibka kitaabkii ibnu qurquul ayuu markaa u noqday almataalic marka waxyaalaha hariibka ku saabsan isagoo aad uga naqliya culammada carabiyada kalena wax waa ka soo naqliya nuquulaad fara badanoo kalena waa ku jiraan ashyaa uu isagu cabbirayo uu tilmaamayo khulaasaynayo isagu marka waxa niqaashayo oo yani markaa taxqiijinayo arjaxayaana waa ku jiraanoo waa badan yihiin waa sharxa ugu muhiimsan shuruuxda saxiixu muslim lagu sharxay sharax la mida saxiixu muslim laguma sharxin waxaa markaa ka mid a kutubaha markaa uu alifay inuu bilaabay oo isku dayey sunanka abi daawuudka sharxiisa laakiin uma suuro gelin inuu dhammaystiro wax yar ayuu ka sharxay qica yar bukhaariga laftiisa waa isku dayey qica yar buu ka sharxay in yar ayuu markaa ka sharxay kutubo kaloo badan waa allifay oo waa qoray marka musannafaadkiisa iyo kutubtiisu way fara badnaayeen uu allifay oo qoray waxa ahaa sheikh faqiih ah oo xaafid ah oo lugawin ah luqada mushaaraku ku lahaa laakiin xadiiska iyo fiqiga labadaa baab buu ku xeeldheeraa aad marka cilmigiisu uu cilmi aad u badan u lahaa ashyaadan kale cilmi waa u lahaa laakiin sida uu abwaabta ugu dadaalay oo kale lama mid aha lama mid aha ilaa waxaa dhacda culammada markaa inay qayb miisaanka saaraan yacni funuunta ka mida qaybna marka waxa weeye ayna miisaanka saarin oo sida ayni kuwa ugu dadaaleen oo kale aynay ugu dadaalin laakiin aqoon iyo cilmi ay u leeyihiin sheekh mutafannin uu ahaa oo funuunta kala duwan yaqaana ha yeeshe wuxuu ku sii baac dheeraa yacni marka alxadiis waalfiqh xadiiska iyo fiqiga ayuu aad iyo aad ugu baacdheeraa waxaanu ahaa sheekh zaahid abuu ahaa ma guursanin maa tasawaja wamaa tasarraa qof dumarana ma guursan addoonna milkulyamiin markaa mid uu markaa haystay ma ahayn saas aawadeed yacni markaa dadaalka uu cilmiga ku dadaalayey ayuu aad iyo aad yacni markaa ugu badnaa aad iyo aad ugu badnaa waana laga yaabaa cudurdaar marka inuu lahaa yacni markaa waa suroobi karta laakiin raqbo uu iska nacay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam kama ahayn yacni sidaas kama ahayn ee waxa weeye waxaa laga yaabaa lacallahu inuu cudri lahaa cilmigan baanu isku ilaaway yacni marka waxa weeye aad yo aad yacni marka ugu dadaalayay ilaahay baraka u geliyey cilmigiisii dabeedna waxa uu noqday cilmigiisi inuu aad yo aad u intishaaro ayuu noqday kutubtiisana qabuul baa la siiyey qabuul ayaa la siiyey maca daalik wuxuu ahaa shiikhu yacnii sheikh markaa waxaweye macruufka iyo wanaagga dadka amra xumaantana ka reeba oo aan markaa waxaweye amarka uu macruufka amraayo iyo reebista uu xumaanta ka reebaayo aan cidnaba uga haybadaysan cidnaba midaan uga haybadaysan buu ahaa hadday madax tahay iyo hadday cid kale tahay toonna saas aawadeed boqorkii la jiray addaahir ama almeliku daahir baybaris loodhan jiray markuu tataarka la dagaalamay dabadeed waxa markaa uu sameeyey ciidamadii markay soo noqdeen ayaa marka waxa weeye wuxuu yidhi inta lagu yidhi oo marka waxa dadka qaarkood ku yidhaahdeen beerahan badankoodu waxay ka soo jeedaan xukuumadda lahaan jirtay ayuu dadkii wuxuu ku yidhi marka waxa weeye beeraha ciidamada ayaa markaa la siinaya marka qof mulkiyad cad u keensada mooyaane yacni dhammaan marka waxa weye xukuumadda qaadanaysa qofkii mulkiyad keena caddayn markaysaa uu ku caddaynaayo bes unbaa loo daynaya alimaamu nawowi warqad buu qoray ugu nasteexaynayo boqorka uuna leeyahay waxa weeye markaa eh, ilaahay ka baqashada uu ka baqanayo xasuusinayo uuna tilmaamayo in waxaweeye dadka mulkigooda aan lagu tacadinin aan waxba markaa loo geysanin haddii waxa weeye qofku marka waxa weye mulkiga uu isagu gacan ku haynta isagu leeyahay isaguna beeran jirayna intaasi inay mulki ugu filan tahay saas aawadeed yacni waxaweye inaan laga qaadaa inay dulmi noqonayso inay bannaanayn boqorkii waa xanaaqay wuxuuhi sheikhan raatibkana ha laga jaro shagadana laga casilo markaasaa la yidhi oo boqorow shagaba ma haye mansibna ma hayo raatibna dowladdaba kama qaato raatibna dowladdaba kama qaato kuma dayn intii markuu arkay waxa weye warqaddii inuu maqli waayey isagoo soconayaa u tegey hadalkana weliba waa ku adkeeyey markuu wacdinayey wuxuu ku hamiyaa la yidhi markii hore inuu markaa xidho markii dambe ilaahay waa sakhiray waa soo degay waanadii waa aqbalay arrinkiina faruu ka qaaday marka wuxuu ahaa markaa sheikhu mid wanaaggana dadka farah xumaantana ka reeba ayuu ahaa mar wuxuu markaa maamulay madrasad waqaf ahayd oo daarulxadiis alashrafiya la odhan jiray ayuu mar mas-uul wakhti yar ka noqday waxayna ahayd madrase khaasa ee madrase xukuumiya ma ahayn madrase xukuumiya may ahayn kunyadiisa waxaa la odhan jiray abu zakariya baa la odhan jiray carabtu waxay caado u leeyihiin qofka haddii magaciisa yaxye la yidhaahdo haddii la garan waayo xataa markaysaga kunyadiisa abu zakariya baa la yidhahdaa haddii zakariya la yidhaahdana kunyadiisa abu yaxya la yidhahdaa laakiin isaga abu zakariya baa la odhan jiray inaan zakariya la yidhahdo u dhalayna ma jiro wuxuu markaa kunyada u samaystay sunnadii kunyada inuu markaa ku camal falo ayuu doonayey ruuxuna isagoo aan ubad lahayn kunyo waa yeelan karaa waa tii caaisha radia allahu canha wa markay nebiga ku tidhi calayhi asalaatu wasalaam dumarkaaga dhammaantood kunyay leeyihiin oo ummu baa la yidhaahdaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam iktanii bibniki cabdillaahi waxaad isku kunyaysaa inankaaga cabdillaahi waxaa loo jeedaa cabdullaahi ibnu zubayr inankaad habaryarka ruma u tahay walaashaa dhashay caaisha iyadu waxba dhalin dhicis iyo dhammaystoonna waxba dhalin marka inankaaga cabdillaahi bimacnaa cabdulaahi ibnu zubayr isku kunyee anti ummu cabdillaahi xadiiskana imaam axmed iyo bukhaari fi ladab almufrad baa soo wariyey albaanina waa saxiixinayaan bukhaari wuxuu baabaystaa baab ku saabsan inuu kunyo samaysto cidaan markaa inuu kunyo yeesho cidaan markaa ubad lahayn dabeedna wuxuu soo arooriyaa waxaa ka mid ah xadiiskii yaa abaa cumayr maa facala nukhayr inan yar oo sabi ah ayuu markaa nebigu abaa cumayr ku kuniyey markaasuu yaa abaa cumayr maa facala nukhayr saas yadaa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muxyiddiin baa lagu laqabi jiray laakiin ma jeclayn laqabkaas waxaana laga sheegay inuu yidhi cidda igu tidhaahda yacni markaa waxaa macafin wuu karaahiyeysan jiray waxaan odhan jiray diintu waa nooshahay cid noolaysana uma baahna muxyiddiinna yacni markaa in lagu laqabo saas buu u diidi jiray sidaas ayuu u diidi jiray xagga haddii laga eego fiqiga culammada shaaficiye muta'akhiriinta ahi hadday yidhaahdaan ashaykhaan labada shiikh waxay uga jeedaan raafici iyo nawowi bay uga jeedaan muta'akhiriinta shaaficiyena waxay labadoodu isku waafaqaan ma khilaafaan haddii raafici iyo nawowi isku waafaqaan maba khilaafaanba yacnii wejigaa ay mareen sidaa ay ku tageen ayay markaa qaataan hadday labadoodu iskhilaafaanoo raafici iyo nawowi muctamad agtooda waxaa ka ah sida nawowi maray ayaa muctamad muta'akhiriinta shaaficiye agtooda ka ah sheikhu waxau ahaa min ahli itibaac ayuu ahaa min ahli itibaac ayuu ahaa sidaas aawoodee masalada daliilkeedu u caddaado ma khilaafi jirin masalada daliilkeedu u caddaado ma khilaafi jirin ee sida daliilku sheegaayo ayuu dooran jira raaci jiray sidaas ayuu raaci jiray aad buu cibaado badnaa mutaacada iyo cibaadada iyo aad iyo aad buu u cibaado badnaa waxay yidhahdeen culammadu mar buu duceeyo waxaa jiray dhagxan meel lagu caabudi jiray oo bimacnaa laga barakaysan jiray oo yacni waxa weeyaan waxyaalo inay markaa leedahay yacni khusuusiye iyo awood ay leedahay loo qabay ilaa marka waxa weeye ubadka markaa la geyn jiray oo laga soo barakaysan jiray yacni qurbaanna loo samayn jiray waxyaalo caynkaas wuxuu yidhi baa la yidhi allaahuma aqim lidiinika rajulan yaksilu alcamuuda almukhallaq udgoon baa la marin jiray ilaahayow diinkaaga waxaad u taagtaa u soo saartaa nin markaa waxa weeye jabiya oo buriya tiirka khaluuqa ama udgoonka la mariyo duca noocaasuu ku duceeyey wakhtigiisii ma suuro gelin qayb kalena adigu ducada waa la sii socotay markii dambe wuxuu noqday ducadii waxay ku rumowday ibnu taymiya iyo walaalkii inay markaa meeshii ay dumiyaan dadku way ka baqi jireen dabaed waxay go'aansadeen in markaa waxa weeye sheekhu oo walaalkiina la socdo inay markaa soo dumiyaan bay go'aansadeen dadkiina waa maqleen waxaa la yidhaha shaytaankaaba dhawaaqay oo yidhi marka waxa weeye meeshaasaa loo baxayaa markaasaa dadkii xoogaha markiisa markaa ay qaarkood baqeenba dad fara badan baa markii hore raacay markii meeshii lagu dhowaa ba qaar badani baqeen waxay ka baqeen in bilaaya ku dhacdo dabeedna waa soo laabteen dib bay uga noqdeen dib ayay uga noqdeen waxyaalo badan baana la odhan jiray haddii meeshaa la taabto roobkuma kuma da'ayo haddii meeshaa la taabto masaa'ib baa dhacaya aafaad baa dhacaya cidda u dhowaataa ma nabadgelayso halkiibaa waxa weeye labadii walaalahaabaa ku hormaray dabeedna waxay yidhaha annagu markaa fidye aanu noqonno sheikhu waa ku bilaabay walaalkiina waa kula bilaabay halkii baa markaysa waxaa la burburiyey sanam baa meeshii laga soo saaray yacni wax alla wax balaayoo ka dhacday ma jirto marka ducadii yacni uu sheikhu ku duceeyey saasay markaa iyaduna ay ku rumowday haddaynu u noqonno kitaabkan kitaabkan riyaad saalixiin waa kitaab aad iyo aad u muhim ah kitaabkani waa kitaab ku saabsan acmaasha muuqata iyo acmaasha qarsoonba ee ruuxu markaa rabbi ugu dhowaanayo ee noloshiisoo dhan ku saabsan hadday aadaab tahay iyo hadday axkaam tahay iyo hadday fadaa'il tahay yacni nooc kastaba iyo hadday cibaadaad tahay kitaabku axaadiistiisu waa kun iyo sagaal boqol taqriiban dariiqada caddiga kollay waa la kala duwan yahay oo qaarba inbay ka dhigeen qaar waxay yidhaahdeen waa kun iyo sagaal boqol iyo shan xadiis qaar waxay yidhaahdeen waa kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo sagaashan xadiis qaar waxay yidhaahdeen waa kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo soddon xadiis ikhtilaafkaa waxaa keensaday dariiqatulcaddi baa kala duwanoo riwaayaadka kale shiikhu ishaarayo marka waxa weeye saxaabo kale laga soo saaray laga soo wariyey ma xadiis gaaraa loo tirinayaa mise hadduu matnigu isla nooc yahay isku xadiis baa laga dhigaya sabaabku siduu doonaba ha noqdee dariiqada caddiga ayay ku kala duwan yihiin markaad tidhaahdo waa kun iyo sagaal boqol oo xadiis taqriiban haddii wax yari ka dhiman yihiin ama wax yari la socdaan waxay noqonaysaa inay dee dhan tahay marna taxdiid baa shayga tirada loo sheega marna taqriibi ayaa loo sheegaa xagga abwaabta haddii laga eego wuxuu ka kooban yahay saddex boqol iyo labayo toddobaatan baab saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan baab buu ka kooban yahay sheikhu inta hore o dhan wuxuu ku bilaabayaa abwaab aanu kitaab eh, gaara gudagelinnin inuu markaas sardinayo baabu kada baabu kada baabu kada baabu kada baabu kada abwaabtaasi kitaab yacni markaa guud oo ay hoos imanaysa ma sheegin isla markiiba wuxuu kuugu bilaabayaa baabulikhlaas alikhlaas abwaab buu sidaa kuugu taxayaa ilaa uu ka gaadho saddex iyo siddeetan baab aan wax kitaabi ku dhex jirin saddexiyo siddeetankaa baab markuu maro dabadeed buu ku bilaabayaa kitaabu kada kitaabu kada dabeedna sagaal iyo toban kitaab ayuu keenayaa oo mid walba abwaab uu hoos keenayo abwaabtaasi ha yaraadaan ama ha bataan sagaal iyo tobankaa kitaabna waxay ka bilaabanayaan kitaabu aladab waxayna ku dhammaanayaan kitaabu alistighfaar bay ku dhammaanayaan majmuuca abwaabtana waa innaga sheegnay inta isku noqonayso saddex iyo siddeetanka baab ee hore axaadiista ku sugani waxay noqonaysaa kitaabka marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan bay kaga dhacaysa taqriiban inbaaba la socota inbaaba la socota waxay noqonaysaa lix boqol iyo shan iyo siddeetan xadiis ayaa saddex iyo siddeetankaa baab hoos imanaysa waa lix boqol iyo shan iyo siddeetan xadiis marka sulusul kitaab taqriiban ayaa abwaabtaasi noqonayaan waana abwaab marka waxa weeyaan yani khayraad badan dee ku jiro baabulikhlaas ikhlaas baabu sidqi baabu tawba baabu mujaahada baabu kasrati turuq alkhayr yani baab alamr bilmacruuf waxa weeye abwaab marka waxa weeye noocaas weeye oo marka waxuu isardinaya sheikhu baab lmuraaqaba yani waxa weeyaan uu saa u taxayo acmaashii khayraadka ahayd mid walba baab uu yeelaayo mid walba baab uu yeelaayo saddexiyo siddeetankaa baab waxay ka bilaabanayaan baabulikhlaas waxayna ku dhammaanayaan baab ku saabsan imaarada in la doonto in la reebaayo bay saddex iyo siddeetankaa baabna ay ku saabsan yihin kaana ka bilaabanayaan kaana ku dhammaanayan abwaabtoo dhan marka laysku daro kitaabku wuxuu ka bilaabmaa baabu likhlaas iyo in camalka ilaahay dartii loo qabto oo niyada la wanaajiyo waxaanu ku dhammaanayaa baab ku saabsan in waxa weeye jannada iyo wuxuu ilaahay mu'miniinta ugu diyaariyey baabu ma acadda allaahu tacaala lilmu'miniina fi ljanna baabka ku saabsan wuxuu ilaahay mu'miniinta jannada ugu diyaariyey baab ku saabsan ayuu marka abwaabta ku khatimayaa baabka ugu dambeeya kitaab ahaanna kitaabulistikfaar baa ugu dambeeya hadda maaragta xagga axaadiista haddii laga eego wuxuu ku dhammaanayaa xadiidka suhayb buu ku dhammaanaya ee ku saabsan mu'miniinta inuu ilaahay istusayo xadiiskaasuu ku dhammaanaya oo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey oo sheegaayo idaa dakhala ahlu ljannati aljannata yaquulu allahu tabaaraka wa tacala turiiduuna shayan aziidukum fayaquuluuna alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljannata watunajina min annaar fayakshifu alxijaaba famaa uqduu shay-an axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim xagga axaadiista xadiiskaasaa ugu dambeeya isagoo ka tafaa'ulaya inuu arrinkiisu saa ku dhammaado ama arrinkeennu saa ku dhammaado xagga aayadaha wuxuu ka dambaysiiyey labada aayadee allah uu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu alsaalixaati yahdihim rabbuhum biiimaanihim tajrii min taxtihim alanhaaru fii jannaati annaciim dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dabeedna hadal ahaan wuxuu qoray alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah salliga nabiga sala allahu aleyh wasalam buu ku khatimay yacni ahlu jannuhu markay jannada galaan yacni hadalkaa inay odhanayaanna waa ta laynoo sheegay tafaa'ulka ku jira waa idiin muuqdaa kitaabku manhajka oo kale uu marayo axaadiista qoraalkeeda sheikhu muqadimada ayuu ku tilmaamaya ayuu ku sheegayaa bal halkaana insha allahu tacaala waxbaynu ku sii yara dari doonnaa markaynu markaa joogno muqadimo dheer ayuu markaa sheikhu kitaabka u yeelay oo markaa uu muqadimaynaayo ayuu markaa u yeelay dabacaadka kitaabka dabcado fara badan baa la daabacay shuruxaad mutacadidana waa leeyihi dabcadaha la daabacay waxaa ugu fiican saddex dabco taxqiiqyada la taxqiijiye kitaabka saddex ayaa ugu fiican taxqiiq waa taxqiiqa uu taxqiijiyeen daarulminhaaj maktabadda ahi daarulminhaajka xadaarimadu eh, taxqiiqa ay taxqiijiyeen aad buu u fiican yahay naskana aad iyo aad bay ugu dadaalaan marka aad bay u fiican yahay dabcadaas taxqiiqaasi aad buu u fiican yahay waa taxqiiq mufiid ah weeye taxqiiqa labaad waa taxqiiqa uu taxqiijiyey eh, maahir faxli sheikhi reer ciraaq eh, marka waxa weeye xadiiska yani markaa kolay markaa kutubo badan oo xadiisiya markaa lahaa ama taxqiijin jiray maahir yaasiin alfaxl taxqiiqiisu aad buu u fiican yahy ha yeeshe waxaan baraarujinayaa laba dabcoo kala duwan baa la daabacay oo dabca ay tahay dabca aniiqa oo aad u fiican dabcana ay tahay dabco aan markaa xagga yacni waraaqaheeda iyo sida loo qoray yacni waxa lagu qoray marka waxa weeye kollay aynay anaaqada badan iyo aynay lahayn yacni naska ku yaalla kollayba waa isku mid waxaa jira marna waxaa soo saaraysa maktabad baa si faa'iqada u daabacayso qurux badan marna waxa weeye waxay u daabacaysaa eh, si marka waxa weeye dee laga qurux badan yahay oo laakiin ilaxaashida lagu daabacayo waxaan lagu casaynayo marka laga dhigayo yacni marka dambariga laga dhigayo kharash baa galay xaashidu markay caddahay iyo marka waxa weeye laga dhigo xaashiyada tibiga ah laga dhigo ee midabkan dambariga ah laga dhigo eh, isku marka waxa weeye qiime ma ah yacni kharashku waa kala badan tahay kharash ahaan waa kala badanta marka waxa weeye si uu kitaabku u jabnaada beledada qaarkood waxaa loogu daabacaa dabcad marka waxa weeye aan yacni kharash badani aanu gelin xaashideeda marka taa ibnujawsi ay daabacday ayaa markaa fiican taxqiiqa saddexaad wuxuu yahay waa taxqiiqa cali xasan xalabi raximahullah uu taxqiijiyey saddexdaa taxqiiq aad iyo aad bay u fiican yihiin sheekh albani laftiisu kitaabka waa taxqiijiyey waa hore waana takhriijiyey laakiin sheikhu dee waa ashqaal badnaayoo camallo badan baa markaa uu isku dhex waday marka dambena daabicaadda cid buu u xil saaray marka kollay dee dabca cusubaa lasoo saaray ma arag ee dabcadihii hore waagii hore la daabacay kolley xoogaa akhtaa ay lahaayeen waxaan laga yaabaa in xagga daarta ay tahay ayaa dhici karta marka waxa weeye kollay intaan arkay dabcadaha saddexaa dabcadood saddexdaa taxqiiq xagga taxqiiqyada marka laga eego saddexdaa taxqiiq ayaa marka ugu fiican takhriijyada culamo kala duwan baa takhriijisay oo albaani ka mid yahay oo arnaaud ka mid yahay oo khayrkood ka mid yahay kitaabkuna wuxuu u badan yahay axaadiistiisu sixaax midhmidh naadira ayaa laga yaabaa ijtihaad ahaan in laysku khilaafo oo culamada qaarkoodna ay taxsiiniyaan culamada qaarkoodna laga yaaba inay tadciifiyaan waxaynu u tegi doonnaa sheikhu muqadimada markuu ku sheegayo leeyahay axaadiis saxiixun baan ku gaabsanayaa bal halkaasaynu insha allahu tacaala aynu ugu tegi doonnaa shuruuxaadka shuruuxyo kala duwan ayaa jira laakiin sharaxyadii waagii hore la sharxay kitaabka kollay kan daliilulfaarixiinka sheikha la yidhaahdo maxamed cali ibnu maxamed callaan assidiiqi uu leeyahay ayaa ugu tadaawul badan shuruuxdaa waagii hore la sharxayna sharxaan isaga ahaynba ma arag culamo kale oo la sheegay dee inay sharxeen waa jiraa waagaas hore laakiin waxa weeye midaan arkay ma ah waxaan filayaa inaan sidaa mutadaawal aynay u ahayn laakiin casriga kollay dee culamo kala duwan baa sharxay oo wakhtigan casriga jooga waxaase ugu fiican shuruuxaadka dee casriga la sharxayna ka uu markaa sharxay maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raxmatullaahi cala aljamiic marka asalkiisuna wuxuu ahaa dhigis uu durustiisa ku dhigay ayuu ahaa dabeedna marka waxaa weeye markii uu dhigay la tafriiqiyey sheikhana ilaahay waa barakeeyey maxamed ibnu saalix cuthaymiin laftiisaoo kutubihii marka waxa weeye uu diraaseeyey ayaa waxay noqdeen ta'aaliif iyo kutubo uu qoray oo kale ay noqdeen kutuba uu qoray ayay noqdeen oo inta la tafriiqiyey waxay noqdeen qaar waxaweye faa'iidadoodii fara badata bay noqdeen shuruxaadka kale casrigan la sharxay waxaa ka mid a yani sharaxa bahjat nnaadiriin sharxu riyaad asaalixiin oo saliim hilaali uu leeyahay waxaa ka mid a daliilu raagibiin ilaa riyaad asaalixiin oo faaruq xamaada uu leeyahay waxa ka mid a ah, eh, nuzhat lmuttaqiin sharxu riyaad asaalixiin oo mustafa saciid alkhann iyo marka qaar kaloo caawinaya ay wada qoreen ayaa ka mida ah. waxaa ka mida ah manhal alwaaridiin sharxu riyaad asaalixiin calaa kulli xaal shuruuxaadka qaarkood waxaa kollay lagu arkaya ta'wiilaad ayaa lagu arkaya bacdu ta'wiilaat sida sharaxa waxa weeye marka nushat lmuttaqiin sharxu riyaad asaalixiin yani waxa weeye ta'wiilaad baa ku jira sifaadka yani wax ka mida u awiilaayo wakada daliilulfaarixiinka laftiisu ta'wiilaad waa ku jiraan oo de waagaas yani madhabka ta'wiilku wuxuu ahaa markaa mid aad muntashir u ah shuruuxaadka ciddii ictiqaadka ahlusunna waljamaaca si fiican u garanaysa waxa ugu nafci badan daliilufaarixiinka aad buu u intifaaci karaa siduu u sharxaayo siduu u taxliilinayo siduu markaa laqbada iyo markaysa markaa u caddaynayo siduu marka waxa weeye marka alfaadda hariibka u sii waadixinayo yani waxa weye waa kitaab marka waxa mufiida weeye eh, laakiin waxaa ka faa'idaysan kara ciddii ictiqaadka si fiican u garanaysa ictiqaadu ahli sunnati waljamaca oo waxa weeye marka xoogaa yani markaa aan ku kedsoomayn yani meelaha qaarkood ta'wiilaadka iyo wax la mida aan ku qaldamayn ee ka baraarugsanaanaya ayaa marka ku intifaaci karta calaa kulli xaal yani kitaabkana waxa weeye markaa ikhtisaaro lagu sameeyey waa jiraan oo kolay la ikhtisaar lagu sameeyey oo kala duduwan waa jiraan waa kitaab u nafci badan ammaanta kitaabka la ammaanay aad iyo aad baa loo ammaanay culamo badan baa ammaantay culammada markaa ammaantay waxaa ka mid a yacni sheikhii la odhan jiray lakhmi lakhmi wuxuu yidhi waa kitaabun laa yustaghna canhu waa kitaab aan laga maarmayn riyaadu saalixiinku alimaamu lakhmi wuxuu tilmaamayaa riyaadu saalixiin inuu yahay kitaab aan laga maarmayn inuu yahay ayuu markaa tilmaamaya marka aad iyo aad baa kitaabkan loo ammaanay waxaa ka mid ah culammada markaa ammaantay dahabi oo waxauu yidhi markuu ka soo warramay in markaa cilmiga naafici yahay qur'aanka iyo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistu ku fasiray oo qowlkiiyo ficilkaba lahaa ayuu wuxuu yidhi facalayka yaa akhii bitadaburi kitaabi illaahi wa biidmaani annadari fi alsaxiixayni wa sunani alnasaa'iyi wa riyaadi annawaawi wa adkaarihi tuflix wa tanjax wuxuuhi waxaad laasimtaa kitaabka ilaahay ee qur'aanka inaad ku tadabburto iyo inaad markaa aragtidaad eegayso aad joogtayso saxiixaynka iyo sunanka nasaa'i iyo riyaadusaalixiinka riyaadka nawowi iyo adkaartiis sidaa haddaad samayso waad liibaanaysaa waanad najaxaysaa waxaa ka mid a alwasiiru alyamaani maxamed ibnu ibraahim sheikhii la odhan jiray oo ibnu xajar ay isku wakhtiga ahaayeen laakiin ka horraan dhintay waxauu isaguna yidhi markuu ka soo warramayey yani waxyaalaha qofka anfacaya ayuu markaysa marka waxaan inuu camalka wanaagsan ku dadaalo iyo inuu markaa kitaabkiiyo sunnada waafaqo iyo inuu kutubta dadka wanaagsan daalacdo ayuu wuxuu yihi waqadim ilkutuba asaxiixata calaa hayriha wa maa yutaalacu fi dalika kitaabu riyaadi asaalixiina linnawowiyi fainahu iqtasara fiihi cala kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam alsaxiixa walam yamzujhu bishayin min albidaci walmadaahib waxaad daalacato waxa ugu wanaagsan buu ihi riyaadusaalxiinka nawowi leeyahay waayo wuxuu ku gaabsaday kitaabka ilaahay oo qur'aanka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasallam ee saxiixa ah kumana barxin shay bidcooyinka ka mida ama madaahibta ka mida madhablaayaa sidan qabtay iyo madhabtan baa qabtay iyo madhabtan baa qabtay iyo ashyaa bidca ma dhex gelin marka waxa weeye wuxuu ka tilmaamay wa axsanu maa yutaalacu fii dalika min axsani xataa ma odhan wa axsanu buu yidhi waxay ku tusinaysaa kitaabku siduu marka waxa weeye mansilada uu taagan yahay siday u fiicantah waxaa ka mid a ah culammada ammaantay alimaam ibnulbaaz cabdulcasiis ibni cabdillaahi ibni baaz markuu sheegay kitaabka qur'aanka inuu ku dardaarmayo kutubta sunnadana inuu ku dardaarmayo ayuu wuxuu yidhi kamaa uusii bimuraajacati kutubi ahli ahlilcilmi lmufiida mithlu muntaqa lilmajdi ibni taymiya wa riyaadi asaalixiin wa buluuqi almaraam yacni wuxuu tilmaamay kutubtaas inuu markaa ku dardaarmayo weliba ibnu baaz dardaaranka riyaadusaalixiinka ku dardaarmaya mar iyo laba iyo saddex iyo afartoonna maaha majmuucu fataawihiisa iyo rasaa'ishiisa aad bay ugu jirtaa si khaas iyo si caamaba ugu nasteexan jiray mar buu shakhsi si gaara ugu nasteexanayo u ley waxaan kuugu dardaarmaya kitaabka riyaadusaalixiinka iyo kutubo kaluu sheegayey oo buluuqulmaraam ka mid yahay baan kugu dardaarmaya markaasuu markuu isaga u dardaarmo shakhsigu u dardaarmaya ayuu wuxuu odhanayaa muslim kas iyo muslimad kastana waa u dardaarmaya buu odhanaya waa u dardaarmaya ayuu odhanaya marka aad iyo aad buu ugu dardaarmi jiray wakhti dumar xataa u dardaarmayey wuxuu yidhi usii kunna waxaan idinku dardaarmaya kutubta marka waxaan markuu sheegay qur'aanka oo uu sheegay sunnada kutubta usuushaa sheegay ayuu wuxuu sheegayaa riyaad saalixiinka iyo buluqu maraamka iyo kutubtaasuu sheegaya waa idin dardaarmaya ba odhanaya markaa si caam iyo si khaasaba waa ugu dardaarmi jiray aad baan u boorin jiray aad ayuu u boorrin jiray marar badan ayaanu aad iyo aad ugu celcelin jiray arrinka noocaas ibnu cuaymiin isaguna saas ileeg waa ku dardaarmi jiray wuxuu idhi al'aana kitaabu riyaadi asaalixiina yuqra'u fii kulli majlisin wa yuqra'u fii kulli masjidin wayantaficu annaasu bihi intifaacan cadiiman wa atamanna an yajcala allahu lii kitaaban misla hada alkitaabi kullun yantaficu bihi fii beyti wa masjidii yacni markaa saas ayuu odhanayaa sida liqaa'u lbaabi almaftuux ku sugan marka taasoo keliyana ma ahee munaasabaad kala duwan buu ku dardaarmi jiray marka horena culammadu axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam aad iyo aad ayay waxay tilmaameen inay barako badan yihiin marka qur'aanka laga yimaado kutubta markaa la barto waxa ugu nafci badan yacni marka axaadiista nebiga sala allahu alay waslam kutubta qoraysa kutubta sunnada bacda kitaab illaah yacni abrak wax ah kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah bacda kitaab illaah kutubta ugu barakabda badani waa kutubta sunnada weeye kutubta sunnada weeye saas aawadeed ibnu casaakir waa ka odhanaya abraku alculuumi wa afdaluha wa aksaruha nafcan fi dunya waddiini bacda kitaab illaahi caza wajalla axaadiisu rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxa ugu barako badan uguna fadli badan uguna nafci badan if iyo aakhiraba kitaabka ilaahay marka laga yimaado axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa ugu nafci badan lima fiiha min kasrati asalawaati calayhi wa inaha kariyaadi tajidu fiiha kula khayrin wa birin wa fadlin wa dikrin ya yacni waxyaalaha markaa wanaagyada ku sugan salliga nebiga in la farabadinaya ku sugan ayaaba ka mid a iyadoo cilmiga kale laga faa'iidaysanayo iyo markaa fiqiga laga qaadanayo iyo marka waxa weeye waxyaalaha axkaamta laga faa'iidaysanayo iyo fawaa'idda laga faa'iidayaa iyo culumta laga baranaya ay dheeraad tahay ayaa haddana waxaa kaloo ziyaado ah in waxa weeye yacni markaa salli badan nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu salinayo nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam awla annaasi bi yowma alqiyaamati akarhum calaya asalaa dadka waxaa aakhiro iigu dhow maalinta qiyaame kuwa iigu salliga badan ayaa iigu dhow buu yidhi marka waxa weye qofku inuu noqdo cidda nebiga ugu dhow dee aad iyo aad bay u fiican tahay aad yo aad ayay marka u fiican tahay kitaabkan marka waxa weeye kollay diraasaba laga sameeyey iyo culammadu maqaamka agtooda uu ka joogo kitaabkani diraasa laga sameeyey oo markaysaa nin baa qoray marka diraasatu riyaadi saalixiin mawduucaas ayuu qoray iyo culammada maqaamka waxay ka yidhaahdeen marka kitaab marka waxawan kolley casrigan la qoray weeye iyo ictinaaga ay ku sameeyeen yacni marka waxa weeye waa kitaab aad iyo aad u muhima weeye aad iyo aad mufiid u ah weeyaan saas aawadee in aad loogu dadaalo aad bay marka u fiican tahay waxaana barako badan xalqadda in la yimaado waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay markaa door bidaan inay markaysa marka ka dhagaystaan yani markaa haddii uun marka maqtac u soo gelaayo guriga isagoo iska jooga yacni waxa weeye xalqadda imaatinka uu qofku imanayo fadli gaara ku jiraa sababtu waxay tahay tallaabada markaysa uu soo qaadayo ilaahay dartii hadduu isleeyahay cilmiga u baro tallaabadii kasta waxa weeye waxaa ugu sugan yacni markaa fadli baa ugu jira ajar baana looga qoraya mar labaadkana xalqadda imaatinkeeda ayaa baraka badan ayaa barako badan oo yacni qofku markuu xalqadda yimaado dee waxaaba dhici karta cid saalixiinoo joogta annaga ma ahee waxaa dhici karta cid saalixiinoo joogta dembigooda in lagu dhaafaa dhici kartaa hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum marka xalaqaadka waxyaalaha laga helo waxaa ka mida dembidhaaf baa ka mid a xalaqaadka markiisa marka waxaan cilmiga iyo diinta iyo marka alla kabaqa lagu hadalhayo oo marka waxa weeye cid wanaagsani marka ay u badan tahay cidda yar ee kale soo dhex gashaa waxay noqonaysaa hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum waxa weeye waa duul aanu markaa guuldarraysanayn cidda la fadhiisataa ayna guuldarraysanayn waxaana fiican weliba xalqadda in laysku dhadhowaado ayaa fiican sunnadu waa in si gooba a ah loo fadhiisto weeyaan marka goobadaasi buuxsanto ayaa dabeedna marka ka dambaysa saa loo fadhiisanaya saa loo fadhiisanaya waa garanaysaan xadiiskii sheegaayey saddexdii markaa nin ee soo galay masjidka oo nin uu helay fakad ka bannaan xalqaddii yacni goobadii loo fadhiyaa meel ka bannaanoo uu geli karaa u muuqatay deedna meeshiibuu gala mid kalena meel ka bannaana uu geli kara waa arki waayey dabeedna waa halka ka dambaysu fadhiista ninna waxa weeye waa iska tegey dabeedna nebigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam marka mid wuxuu yidhi yacni waa soo dhowaado fa aawaahu allaah hadda maaragta qurbiga ay yacni faa'iidaday leedahay ku tusinaysa yacni ilaahay baa marka waxa xaggiisa u soo dumay yacni waxa weye aljazaa'u min jinsi alcamal midna waa xishoodo yacni maadaama fakad bannaan aanu haynin dadkii inuu cidhiiriyu ka xishooday dabeedna markaa fastaxya allaahu minhu allahna waa ka xishooday ninna waa jeesto xalqaddii waa ka jeesto fa acrada allaahu canhu allah waa ka jeestay marka waxay ku tusinaysaa calaa kulli xaal xalqadda in lagu dadaalo oo weliba dhowaanshaheeda lagu dadaalo in lagu soo dhowaado oo aadaabta majliskay ka mid tahayoo waa tii axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay in waxa weeye yani markaa aan la kala tegin oo aan la kala tafaraaruqin yani waxa weye furqada la sheegaya waa furqadii xataa abdaanta ayaa la tilmaamaya inaan la kala fogaan maa li araakum ciziin waxaan idiin arkaa idinkoo kala tagan oo bimacnaa kala tafaraaruqsan xadiis kalaa sheegayey xadiisna wuxuu tilmaamayey waa kan kale hadda aan sheegayo isaga abu daawuud iyo baa soo wariyey ina tafaruqakum fi hadihi alawdiyati washicaabi min ashaytaan saxaabadu markuu sidaa nebigu u sheegay waxay ahaan jireen intii ka dambaysay qaar aad isugu dhowaada ayay ahaan jireen saxaabigu wuxuu leeyahay xataa low busita calayhim athawbu lacammahum wax kale iska daayeen mara korkooda haddii lagu fidin lahaa go'a waa wada gaari lahaa min shiddati alqurbi say isugu dhowaanayaan marka barakadu waxay ku jirtaa taqaarubka xalaqaadka la isku dhowaado yacni marka ayay ku jirtaa oo yani markaa qofba aanu iska faaganoo meel aanu fadhiisan yani marka waxaweye saasay ku jirtaa yani waxa weeye hataa jumcada marka laynoo sheegaaye maxaa la yidhi wadnu min alimaam imaamka u dhowow marka waxa weeye fadli gaara ku jira saas aawadeed in laysu dhodhowaado xalaqaadka la yimaado xalqadda markaysa markaa cilmiga toos laga qaato taasaa baraka badan qofkuna waxa marka uu ka maqlo yani waxaa duubanee mimeriga uu ka maqlayo ama layfka uu ka maqlayo waxaa ka baraka badan xalqadda uu joogo xalqadda waxa weeye waxaa laga yaabaa waxaad ka dhegaysato inaanad ilaawin waxaa laga yaabaa inaad xasuusato qofkii sheegayey yani markaa siduu xarakadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu siduu ahaa yani inaad markaa xasuusataa dhici karta laakiin waxa weye markaad ka dhegaysanayso life ka dhegaysanayso ama markaa mimari wax ku duuban aad dhegaysanayso waxaa laga yaabaa inaad marka waxaweye haafil noqoto oo hafla kugu timaado inaad wax ku mashquusho in waxaweye markaa haddaad doonto iskaba lulooto in waxaweye si yar faa'iidadii ku dhaaftaa dhici karta marka sidaas aawadeed yani markaa xalaqaadka ayaa barako badan marka barakada markaysaga siday ku jirto in lagu dadaalo aad iyo aad bay marka u fiican tahay marka halkaa muqadimadaasaynu maanta ku kaaftoomaynaa aynu sheikha iyo kitaabka iyo kasii hadalnay musanafaadkii sheikha ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay inoo yasiro kitaabkii inoo fudaydiyo dhammaystirkiisana inuu ilaahay inoo sahlo baynu allah ka baryaynaa ilahay baynu weydiisanaynaa inuu ilaahay inoo sahlo allahuma yasir lana takmiilah allahuma yasir lana takmiilah wajcal camalana khaalisa liwajhik allahuma faqihna fi ddiin wacallimna ta'wiil allahuma faqihna fi ddiin wacallimna ta'wiil allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed